بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay ereyada ficilka mudaaric nasbiya waxaynu u qaybinay laba qaybood qayb naftooda u nasbiyo oo mutafaq ah waa afar kelmadood iyo qayb mukhtalaf ah oo laysku hayo waa lix kelmadood qaybta mukhtalafka ah ficilka mudaaricee daba dhaca waa la nasbiyaa laakiin oo waa mutafaq in ficilka la nasbinayo laakiin yaa nasbiyey baa la laysku hayaa yaa nasbiyey ficilkaa kolkaa qole waxay leeyihiin lixdaa erey ee ficilka ka horeeya ayaa nasbiyey waa kuufiyiinta basriyiintuna waxay leeyihiin an mudmara oo lixdaa erey iyo ficilka mudaaric dhexdooda ka xadfan ayaa nasbinaysa bay yidhaahdeen wathani ereyada labada ficil ereyada ficilka nasbiyo labaynu u qaybinay qeybtii koobaad baa cashirkeennii hore ahayd wathani ka labaad waa maaka yansibu nasbinaya almudaarica mudaarica ayuu nasbinayaa biidmaari an an qarinteeda ayuu ku nasbinayaa bacdahaa gadaasheeda ama debadeed la qariyo wuxuu inoo sheegay qeybta labaad ee qeybaha ficilka mudaaric nasbiya waa qeyb an la xadfayo iyaga debadood oo antaa darteed wax ku nasbinaya haddaba sheekhu qowlkanuu raacay talowma qowlkii basriyiinta mise waa qowlkii kuufiyiinta markuu yidhi maa yansibu lmudaarica ban biidmaari an bacdaha ma besri baa qowlka iskale mise kuufi baa iskaleh besri baa iskale waayo haddaad idmaar ba aragto idmaar wuxuu ku waa qowlka ku besriyiintu ay qabaan masalan markaan idhaahdo ji'tu hunaa liastamica darsa markaan idhaa liastamica darsa ah way ficilka la nasbinayaa liastamica markaan idhaa waa ficilka astamica ah awy calaamatu nasbihiisuna waa fadxaha astamica ka muuqda awy caamilu nasbihiisuna liastamica markaan idhaa basrigu wuxuu ku leeyahay laamkan li ku jira iyo ficilka astamica adaa laamka iyo ada dhexdooda ayay ani ka maqan tahay antaasaa wax nasbinaysa oo ji'tu hunaa liastamica darsa markaan leeyahay waxay ka dhigan tahay ji'tu hunaa lian astamica lian an baa meeshaa ka maqan buu basrigu qabaa an haddaba ah oo maxduufoah oo la idmaaray ama la qariyey oo la xadfay ayaa wax nasbinaysa siduu basrigu qabo kuufiguna wuxuu leeyahay war may eh, markaan idhaahdo ji'tu hunaa liastamica laamka laftiisaa wax nasbinaya laamka laftiisa ayaa wax nasbinaya oo an mudmariihi ma jirto wa haani ka labaad maa yansibu waa ka nasbinaya almudaarica mudaarica ayuu nasbinayaa biidmaari an bisababi idmaari an an la idmaaray ama la xadfay sababteeda bacdaha iyada gadaasheed wa huwa qismaani waa laba qaybood laba u qaybsami antaa marka la idmaaro ama la xadfo xadafka antu inuu waajib yahay iyo xadafka antu inuu jaa-is yahay labadaasaa loo qaybini xadafka anta qeybta uu jaa-iska yahay waa shan shan erey ayaynu odhan doonaa biidni illaahi tacaalaa anta la xadfayaa jaa'is weeyi ama jawaas weeyi qaybaha anta laad in la xadfaa waajib ay tahayna lix bay noqonaysaa shan iyo lix markaynu isku geyno koob iyo toban weeyi haddaba koob iyo toban meelood ayaa an xadfan lagu nasbinayaa ficilka mudaaric haddaynu nidhaahno lix meelood weeyaanna waa sida ajrumigu qabo oo ajrumigu qaybu ka aamusay wa huwa qismaani waa laba qaybood maa yudmaru mid la idmaarayo ama la xadfayo an ayaa la xadfi bacdahu dabadii jawaasan jaa-isnimo ayaa loo xadfi anta waad sheegi kartaa waanad qarin kartaa antaa markaynu ka hadlayno wamaa yudmaru iyo mid la qarinayo an ayaa la qarinayaa bacdahu gadaashiisa wujuuban waajibnimo qeybna an waajibnimaa loo xadfayaa falwalu ka hore waa ka anta jaa'iska loo xadfaye khamsatun waa shan wahiya shantaasi laamukey waa laamka laamukeyga ah laamukey haddaynu aragno oo laana ayna ka dembeynin laamukey caadiya oo laa ayna ka dambeeynin anta in la idmaarana waad heli kartaa anta in la idhaariyana waad heli kartaa labada wejiba way banaan yihiin anta ama sheego caddee ama xadaf markaan idhaahdo jalastu hunaa liastariixa saacatan jalastu hunaa liastariixa saacatan waxaan heli karaa inaan ugu dhawaaqo liastariixa oo liastariixa haddaba laamka iyo astariixada dhexdooda ayay anxadfan tahay xadafkaasina waajib maaha waa jawaaز waxaa kaloon ugu dhawaaqi karaa jalastu hunaa lian astariixa saacatan an astariixa oo antii waan muujini besrigu wuxuu kuleeyahay leeyahay war laamkani waxba ma nasbiyo laamku isagu wuxuun buu jiraa ee waxa wax nasbinayaa waa anta antaa hadaba ama sheeg anta ama xadaf si alla sidaa doonto adigu ka yeel waa laamukey haddaba laamka laamukayga ardayda qaarkood waxay moodeen marka lagu hadlayo in laam iyo kay wada socoto lagu hadlayo bay moodeen oo likey la odhanayo laamukaygu maaha likey waa laam qura un weeyaan laamukay waxaa loogu bixiyey magiciisana kay buu la macno yahay oo haddaan idhaahdo jalastu hunaa kay aqra'a darsa jalastu hunaa kay aqra'a darsa waxay isku macno noqonayaanuun iyo haddaan idhaha jalastu hunaa liaqra'a darsa liaqra'a iyo kay aqra'a waa isku mid laamkani kay buu la macno yahay saasaa loo yidhi kolkaa laamu kay laamkii kayda ay isku macnaha ahaayeen weeye markaa laamka laamukayda ah anta waana la sheegi karaa debadii waana la xadfi karaa laakiin shardi baa ku xidhan laamkaa waa inayna laa ka dambayn haddii laamka laa ay ka dambayso anta lama xadfi kara in la sheego ayaa waajiba antaa waa la sheegayaa uun lianlaa yaclama ahlu lkitaab lianlaa e liyaclama ayay ahayd laamukaygu liyaclama liyaclamo markay ahayd laabaa laga dambeysiiyey eeg odhan mayno markaa lilaa yaclama odhan mayno lilaa yaclama antii waa waajib inaan caddayno lianlaa yaclama nuunkiibaa laamka kale lagu idqaamayaa wahaaniika labaad maa yansibu waa mid nasbinaya almudaarica ficilka mudaaricayuu nasbinayaa biidmaari an bisababi idmaari an an xadafkeega sababtiisa ayuu ku nasbinayaa bacdahaa dabadeed la xadfo wa huwa qismaani waa laba qaybood maa yudmaru mid la idmaarayo an ayaa la idmaarayaa bacdahu gadaashiisa jawaasan baa loo idmaarayaa iyo wamaa yudmaru mid la idmaarayo an baa la idmaariyoo la xadfi bacdahu gadaashiisa wujuuban baa loo xadfi masaladaa sheekheenu labuu uqaybiyo wahuwa qismaan buu yihi waa qayb anta jaais loo xadfi iyo waajib loo xadfi waxaynu leenahay masaladaa waxaa fiicnayd inuu yidhaahdo saddex bay u qaybsamaysaa halkuu wahuwa qismaan inaga yidhi inuu yidhaabay ahayd wahuwa calaa alaaثati aqsaamin saddex qaybood inuu yidhaabay ahayd waayo mas'aladan marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa anta in waajib loo sheego waa laamukeyda markay la daba dhacdo sida lianlaa yaclama ahlulkitaab anta waa waajib in la sheegaa waa ko iyo in anta jaa'iz loo xadfo waa shantan qodob ee usoo horeeya iyo in anta waajib loo xadfo waa lixda qodoba inoo iman doona haddaba wuxuu ka aamusay laamukeyda markay laa daba dhacdo masaladaa unbuu ka aamusay koob iyo tobanka kale ayuu sheekhu sheegay falwalu ka hore waa ka anta jaa'iz loo xadfaye khamsatun waa shan shan jeer baa culima anta la xadfi xadafkaasina jaa'iz uu noqon wahiya laamukey waa laamka laamukeyga la yidhaah tacliil bay faa'iideysaa naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa oo kaleba weeyi wa umirnaa waxaa nala amray linuslimo inaan u hoggaansanaanno lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda inaan u hoggaansanaanno haddaba linuslimo markaynu eegno laamka laamu tacliilkiihi waa linuslimo laamka ku jira ficilka mudaaricee mansuubkiihina waa nuslima calaamatu nasbuhuna waa fadxaha ciir haddaba halkaa bal hoosu eeg saddex su'aalood ayaa lagama maarmaana mansuubku waa ayo ka la nasbinayaa waa ayo ee mansuubki ihi waa nuslima calaamatu nasbuhuna waa ayo waa fatxaha caamilu nasbuhu waa ayo haddaba linuslima yaa nasbiyey oo caamilu nasbuhu waa ayo waxa weeye haddaad kuufi tahay laamu tacliilka dheh haddaad besri tahayna an mudmaraa an la xadfay bacda laami tacliil leh an mudmaraa sheekheenuna mas'aladan besriguu raacayoo anta mudmara inay tahay ayuu caddeeyey haddaba mas'ale waxaa jira basiidoo culimmadu markay ka hadlayaan ayna rag badani fahmin waxaa la yidhaha bacda laami tacliil mudaaricu inuu mansuub yahay waa mutafaq linuslima muslimadan inay mansuub tahay waa mutafaq waa mas'ale la isla ogol yahay laakiin waxa mukhtalafkii waa yaa nasbiyey qolo laamka bay leeyihiin qolona laamka debedi an mudmara'a ayay leeyihiin antaasi welibana idmaarkeegu waa jaa'iz walwaawu iyo wowga weeyi ka labaad kow shanta jeeree anta jaa'iska loo idmaaraya waa laamu tacliil laba walwaawu waa wowga wowgu markuu xarfulcadaf yahay culimo uu cadfayo ficil mudaaric macduufu calayhiga uu ku cadfayaana ismi khaalisa uu yahay ismi khaalisa waxaa looga jeedaa ismi aan ficil laga dhadhansanaynin ama macnaha ficil aan xambaarsanayn waa masderka oo kale ficilkaa waynu nasbin an mudmaraa bacdalwaaw oo jaa'is loo idmaanay baanan ku nasbinayna haddaba waxaad ogaataa wowgu mar waa xarfulcadaf caadiya oo ismi khaalisa kuma cadfo marna waa xarfulcadaf ismi khaalisa wax ku cadfaya marna waa xarfulqasam wowgu oo qasam iyo dhaar buu faa'iideeyaa marna waa xarfulisti'naaf wowgu walfaau fa'da weeyi ka saddexaadna haddii aan aragno fa caadifo ah oo ficil mudaaric cadfaysa oo ka ay ku cadfaysaana ismi khaalis oo xagga hore yaala oo masder oo kale ah ficilka mudaaric waynu nasbin an mudmara ah ayaynu ku nasbinaynaa wa humma kelmadda hummaa weeyi ka saddexaadna haddaynu aragno ereyga hummaa oo xarfulcadafa waxa ay cadfaysaana ficil mudaaricuu yahay ka ay ku cadfaysaana ismi khaalisa uu yahay sida masderka oo kale ficilka mudaaric waa la nasbin an mudmara oo jaa loo idmaaray baana lagu nasbin wa o weeyi ka u dambeeyaa ow waa kii shanaad alcaadifaatu dhammaantood waa markay cadfayaan cala smin ismi ay ku cadfayaan ismiga oo khaalisin khaalis ah ey laysa aan ahayn fii ta'wiili ficli ficil ta'wiishii iyo awilaadii mid ku sugan naxwu qowlihi ilaahay qowlkiisa naxwu qowlihi ninka gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi halkaa naxwu qowlihi markuu kitaabku yidhi waxaa ka wanaagsanayd inuu yidhaha naxwu qawlihaa naxwu qawlihaa baa ka wanaagsanayd waayo gabayga gabadh baa lahayd naxwu qawlihaa gabadha qowlkeega oo kaleba weeyi maysuun baa la odhan jiray khaliifkii mucaawiye ama saxaabigii mucaawiye radia allahu tacaala canhu mucaawiye ayay xaas u ahayd gabadha intuu mucaawiye guursaday uu meel miyi ah ka soo guursaday ayaa dee arladii boqortooyada iyo khilaafada la keenay khilaafadii ayaa la keenay markaasaa noloshii miyinimada ay ku soo kortay nolol ka duwan oo wada raaxo ah ayay dhex gashay markaasay gabaygan tirisay iyadoo u calaacalaysa miyigii miyigiibay u ooyeysaa oo waxay leedahay halkan la ikeenay waxa looxan ka garanayo aan ka fahmayaa toona ma jirto aad bay u cabatay gabadhu gabaygan dhexdeeda laakiin gabaygani waa kii lagu furay mucaawiya wuu furay baa la yidhaahdaa sida culimmada taariikhda qaarkood ay sheegaan bisababi hada haada shicir buuna ku furay baa la yidhaahdaa waxay tidhi ولبس عباءة wataqaara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi hoosta hoose sharxeennu wuxuu ku qorayaa gabayga qeyb ka mid a wuxuu ka bilaabay afar boqol labiyo lixdan safxada ah kaygu wuu qorayaa labaytun takfiqu larwaaxu fiihi axabu ilaya min qasrin muniifin wlubsu caba'atin wataqaara cayni axabu ilaya min lubsi shufuufi waaklu kasiirati fi kisri beyti axabu ilaya min akli ragiifi waaswaatu riyaaxi bikuli faajin axabu ilaya min naqri dufuufi وكلب ينبح الضراق دوني أحب إلي من قط ألوف wakhirqun min bani cami naxiifun axabu ilaya min cijlin caniifin gabadhu sida inoo muuqata aada iyo aad ayay gabayga ugu cabanaysaa ama cabasho badan ay ugu muujisay waxay tidhi labeytun guri takfiqu ay ka dhabanayso al alarwaaxu dabayshu fiihi dhexdiisa guri ay dabayshu dhinac kasta ka soo gelayso albaabadiisu ay isgaraacayaan ayaa axabu ilaya aniga xaggayga laga jecel yahay min qasrin qasri muniifin aada dheer dabaqan dheer guri daldalooloo meel kasta ay dabayshu ka soo gelayso ayaan ka jeclaabay tidhi ereyga muniif ah culimmada qaarna luqadda waxay ku macneeyaan dhererka uun oo qasri dheer bay yidhaahdeen culimmada qaarna muniif waxay yidhaahdeen shayga aadka u dheer eed moodo inuu daalacanayo ama eegayo shayada kale waa qasri aad u dheer oo inuu guryaha daawanayo aad moodo guri yaroo meel kasta ka daloolo dabayshu ay ka soo geli baan ka jeclaabay tidhi wa lubsu cabaa'atin inaan cabaayad yar iska gashada bay tidhi waa mano adagoo culus wa taqaracayni ishayduna ay qabowsato ishaydu ay qabowsato waa dadka iyaga aan la noolahayo miyigaygii ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min lubsi shufuuf xariirtaa iyo dharkaa khafiifka ee lay xidhayo dharkaa khafiifka ee lay xidhayo xariirta waxaan ka jeclaabay tidhi maro yaroo iska culus oon dadka yagi iyo miyiga ku dhex xidho wa aklu kasiiratin inaan jeex yaroo laxooxa cuno fii kasri beyti gurigayga dhinaciisa inaan jeex laxooxa ku cuno ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min min akli rakiif laxooxdan maasha allah maraqa lagu qoynayo waxaan ka jecelahay bay tihi jeex yaroo laxooxa oon gurigayga dhinaciisa ku cuno wa aswaatu riyaaxi dabaysha buufteeda bikulli fajin dhinac waddo kaste ay ka soo dhamanayso ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min naqri dufuufi durbaanadan la garaacayo iyo kabanadan dabayshaa meelahaa ka dhabanaysa ayaan kabankan iyo waxaan ka jecelahay wa kalbun ay yambaxu ku ciyaya adaraaqa ninka garaaca albaabka duuni aniga sokodayda aygaa yaree dadka wahwahwahda ku haya ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay min qiطin bisad yar ama curi yar aluufin oo dadlagalow ah bisadan yaree dadka baratay ee meelaha huruda ee guriga kolba meelaad ka duldhacay sida iyadoo huruda aygaa wahwahdahayee miyiga joogaan ka jeclaabay tihi wa khirqun khirqigu waxa weeye qof iska deeqsiya wa khirqun nin deeqsiya oo min bani cami inaadeerkay ah naxiifun hor dhuuban inan yaroo dhuuban oo iska deeqsiya ayaa axabo ilaya xaggayga laga jeclaa min ciljin caniifin ciljiga naxariista baan loo ogeyn bay tidhi ereyga cilji-a ah waxaa loo yaqaanaa ninka gaalka ee buuran baa la odhan jiray cilji kolkaa dee eh, saxaabiga malaha cilji kuma lehe riwaayadda waxaa laga yaabaa taxriif inuu ku jiro oo ay ka haboonayd riwaayooyinka qaarkood baa qori jiray halkan cilji ay ka leeyihin cijli min cijlin caliifin caniifin tana caliifin min cijlin waa dibi caliifin labi la calfiyo oo caleenta la siiyo dibi yaroo caleenta dibi caleenta la siiyo inan dhuubanoo in ah ayaan ka jeclaabay tidhi kolkaa dibigaa caleenta la siinayo dee kollay cid bay ula jeeday waxba tafaasiil sii geli mayno mucaawiya gabaygan markuu arkay saxaabigii gabaygan markuu arkay ayuu aad iyo aad ula yaabay siday wararka qaarkood iyo culimada taariikhda qaarkood ay ka waramaan sababta uu ku furayna gabayganuu noqday baa la yidhaahdaa sida ayuu u furay gabadhii maxalushaahidkeennu waxa weeye walubsu cabaa'atin wataqara cayni walubsu cabaa'atin inaan cabaayad yar soo xidho bay tidhi oo wataqaro cayni ishu ay ii qabowsato aaway ah, haddaba ficilka mudaaricee la cadfayaa waa taqara ayaa ficil mudaarica xarafka cadfayaa waa wowga wataqara ficilkan mudaaric waxaa lagu cadfayaa ismi khaalisa oo masder ah waa lubsiga hore haddaba waa in la nasbiyo wataqarada laguna nasbiyo an mudmara ah bacda alwaaw xadafkaasina waa jaa'iz wa wataqara wa an taqara ayay ka dhignayd haddaba waa markii wowga ahayd buu kaa ku soo qaatay wa qawlihi gabayaaga kale qowlkiisa oo kaleba weeyi nin kaloo gabayaa'a ayaa isna gebay tiriyey gabaygii uu tiriyey ayuu sheekheenu halkan ku soo qaatay wuxuu yidhi lowlaa tawanquucu muctariin urdiyahu ma kuntu uhiru atraban calaa jarabin wuxuu leeyahay lowlaa tawaqucu muctarin qof dhiban filashadiisa la filanayaa haddii ayna jirin oo fa urdiyahu aan raalligeliyo qof dhiban oon raalligeliyo filashada aan filanayaa haddayna jiri lahayn maa kuntu maanan ahaadeen uuhiru kii u doora atraaban ragga isku filka ah ama isku da'da ah calaa tarabin da'diisa kale ugamaanan dooreen buu leeyahay halkaa tirabinna waa la yidhaha calaa tirabinna waa la yidhaha waa loo akriyaa haddaba waxaa maxalu shaahid ah ficilka mudaaricee la cadfayaa waa fa urdiyahu fa urdiya urdiya xarafka xarfulcadafkiihina waa fa'da waa ficil mudaaric urdiya xarfulcadafkuna waa fa'da waxaa lagu cadfayaa ismi khaalis ah oo masder oo xagga hore ku sheegan waana tawaquc ereyga ah haddaba urdiya waa inaan ya-da fadxinno oon ugu dhawaaqo fa urdiya aan ugu dhawaaqo lowlaa tawaqucu muctarin nin dhiban filashada la filanayaa haddii ayna jiri lahayn oo fa urdiyahu aan raali geliyo maa kuntu maanan ahaadeen uuhiru mid u doora atraaban ragga isku da'daa calaa tirabin ragga kale la dadaa ugamaanan dooreen oo ragga isku dadaa ragga kale la dadaa ugamaanan dooreen buu yidhi wa qowlihi iyo gabayaaga kale qowlkiisa wuxuu yidhi gabayaaga kalena inii waqaat lii sulaykan uma acqilahu ka fawrin yudrabu lama caafati lbaqaru ninka waxaa la wariye anas baa la odhan jiraye nin ayaa ku gefay kadibna arin dil ah ayuu kula kacay wuu dilayba nin sulayg la yidhaahdo ayuu dilay wuu kaga jaray naftu ka gooyey sulayg markuu dilay ayaa la dhexdhexaadiyey gartii ayaa la galay ninkan anas baa loo yimid oo waxaa la yidhi war ninkii addishay magtiisii baa lagaa rabaa wuxuu yidhi doqomaa buu yidhi haddaan ma ka bixinayo maxaan u dilayey buu yidhi haddaan ma ka bixinayo maxaan u dilayeyba buu yidhi ugumaan talagelin inaan ma ka bixiyo buu yidhi haddaan ninkaa ma ka bixiyo tusaaleaan leeyahay tusaalahaygaan idiin sheego buu yidhi carabtu waxay samayn jirtay loda markay waraabinayso hadduu sucu biyo neef dhadigii hadduu biyo diido carabta mamnuuc bay ka ahayd inay saca ulayso saca lama ulayn jirin dib yaroo biyihii ka dhargay oo halkaa dhargay oo si fiican biyihiisa u cabay ayaa lasoo joojinaya dibigaa lasoo joojinaya halkan saca hortiisa ayaa dibiga lasoo joojinaya saca hortiisa marka dibiga lasoo joojiyo dibigaasaa u lagu bilaabaya hadda dibigan waa la garaacaya geeskaa lagaa garaacaya oo gogaa laga garaacaya oo goob kaste dibiga waa laga garaaci sacuna u arkaya sacaasi markuu arko usha dibiga ku dhacaysa intuu boqo ayuu biyaha ku noqonayaayo u dhergayaa wuu soo cabayaa saasay samayn jireen nimanka carbeed haddaba waxaa dhacay wuxuu leeyahay ninkan haddaan intaan dilay haddana aan ma ka bixiyo waxaa noqonayaa dibigii dembi la garaaci jiray si sacu uu u cabo kolkaa carabtu inta badan saca aad iyo aad bay u ixtiraami jireen ama dhadigaba aad bay u ilaalin jireen kadibna labka ayay garaacayeen wuxuu yihi ninkan gabayga tirinaya inii aniga iyo wa dilidayda sulaykan sulayg aan dilay uma aqilahu haddana aan ka mag bixinayo ama magtiisa aan bixinayaa ka sawri dibi oo kale weeyi dibiga oo yudrabu la garaacayo lamaa caafat ilbaqaru lodu markay biyo diiddo caafadu waa biyodiidka lodu markay biyo diiddo waa lada dhadig ayaa la garaaci jiray sawrka oo dibiga abaa la garaaci jiray si lodu ay biyo u cabto maxalu shaahidka beydka aynu ka leenahayna waa uma acqilahu ficilka mudaaricee la cadfayaa waa ereyga acqilaa acqila xarfulcadafka lagu cadfayaana waa uma macduufu calayhiga lagu wadaana waa ismi khaalisa ah oo masder ah waa khaalis can mushaabahati ficli wuxuu khaas ka yahay ficil inuu shabaho kolkaa fii tawiili ficil ma qabo kolka waa qatli waa masder baynu nidhi waana qatliga hore haddaba acdilo waa in la nasbiyo waxaana lagu nasbinayaa an mudmaraa bacda uma idmaarkaasina waa jaa-is inii aniga iyo waqatlii dilidayda sulaykan sulayg aan dilo uma acqilahu haddana aan ka mag bixiyo ka thawri dibi oo kale weeyi dibiga oo yudrabu la garaacayo lamaa caafat ilbaqaru lodu markay biyo diiddo wa qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi ow yursila ama ow yursila inuu diro mooyaane rasuulan rasuul inuu soo diro mooyaane ow yursila rasuulan sidaa uu naafic kayrkii waa ow yursila rasuulan haddaba ow yursila markaynu eegno yursila waa ficil mudaaric oo la nasbinayo yursila waa la cadfayaa xarfulcadafkuna waa owgan ka horeeya waxaa lagu cadfayaa ismi khaalis ah oo xagga hore ku qoran baa lagu cadfayaa waa ilaa waxyan waxyan waxyan baa masder ahayd ilaa waxyan ayaa xagga hore inoogu qoran sida aynu ognahay ama aynu arkayno ilaa waxyan aayaddu waxay ahayd wamaa kaana libasharin an yukalimahu allahu ilaa waxyan wamaa kaana libasharin basharka uma sugna an yukalimahu allahu ilaahay inu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane ilaahay waxyi wuu u waxyoonaya ow min waraa'i xijaabin ama xijaab gadaashi inuu kala hadlo mooyaane ow yursila rasuulan ama rasuul inuu soo diro mooyaane saasay noqonaysaayo ow yursila yursila waa ficil la cadfayo xarfulcadafkuna waa owda macduufu calayhiguna waa ismigaa khaaliska ah ee masderka ah ee xagga hore ku qoran ayuu noqonayaa ismigaa khaaliska ah haddaba waxaa jira yursilo waa inaynu nasbinno an mudmara abaan ku nasbinaynaa oo owda dabadeed la xadfayo idmaarkaasina waa jaa'is shantaa jeer ayaa culima anta la idmaaraa si jaa'is ah shanta jeer afar xarfulcadaf bay ahaayeen afarta xarfulcadaf ma hayna waxa weeye waawowga waxaynu ku soo marnay gabayaagii gabadhii lahayd wa lubsu cabaa'atin wataqara cayni ka labaadna waa fa'da waxaynu ku soo marnay fa'dana gabayaagii kale ee soo lahaa lowlaa tawaqucu muctarin fa urdiyahu midna waa humma waxaynu ku soo marnay gabayaagii kale inii waqatli sulaykan uma acqilahu midna waa ow waxaynu ku marnay aayaddan qur'aanka ah ow yursila rasuulan afartaasi waa xuruufulcadaf sababta ay basriyiintu u diideen afartana wax nasbinaysa waxay dhahen afartani xuruufulcadaf weeyaan ka waa laamu tacliil basrigu wuxuu leey laamu tacliilna laamka xuruufuljarka ayuu ku jiraa waxbuu jaraaye waxba ma nasbiyo shantaa ayaa an mudmara ah lagu nasbinayaa ficilka mudaaric idmaarkaasina uu jaa'iz noqonaya imise jeer buu talow idmaarku waajib noqon waa lix jeer wahaani ka labaad waa anta la idmaarayo si waajibah wa huwa isagu maaka weeyaan tudmaru la idmaaraye la qarinayo ama la xadfayo an ayaa la xadfayaa bacdahu dabadiisa wujuuban waajibnimo ayaa loo xadfiye sitatun lix weeyaan lix jeer ayaynu odhanaynaa antaa la xadfo xadafkaasina waa waajib oo lama caddayn karo kow waa kay aljaara kayda jaarada ah hadda kay waxaynu soo marnay tacliiliye ahayd ama masderiye ahayd baan xagga hore kusoo dhiganay waxaa lagu kala geranayay cashirkeennii shalay toole hadduu kayda laam ka horeeyo iyadoo wax nasbinaysa inu soo nidhi oo waa cashirkeennii shalay likay hadday tahay kayda hadday an ka dambayso ama ayna an ka dambaynina laamka horteed la qadarayaa uuna jirinna kaydu waa jaaro waana xarfu tacliil waxaana weeye annud marabaa wax nasbinaysa kow waa kay aljaara kayda jaarada ah kamaa taqadama sida kii inoo hor maray wa laamuljuxuudi iyo laamka laamuljuxuudka ah haddaba talow kayda jaarada ihi halkay inoogu hormartay waata aan isweydiinayno kay aljaara markaan leenahay halkay inoogu hormartay kaydan jaarada ihi cashirkeennii shalay toole ayaynu ku sheegnay markay kaydu ay iyadu wax nasbinayso in laam laga horraysiinayo lafdiya ama muqadara waa laam malfuuda ama laam muqadara ka horeynaya haddii laakiin laamkaa laga horraysiin waayo an baa nasbinaysa mudmara ah oo waajib loo idmaaray waajib ayaa loo idmaaray oo lama sheegi karayo wuxuu ihi gabaya sheekhu wuxuu yidhi kow waa kay aljaara laba waxa weeye ka labaad waa laamuljuxuudi laamka laamuljuxuudka ah ereyga juxuudku dafiraad buu ahaan jiray jaxdigu waa dafiraad dafiraaddana waxaa loo yaqaanaa waxaad og tahay oo diidid shay aad og tahay oo diidid baa la dafiraad waa laamuljuxuud markaa laamuljuxuud waa dafiraad waa shay aad garanaysid inaad diidid hadda imika dafiraad un loogama jeede laamul inkaar baa looga jeeda waa inkaar oo dhan waa laam wax lagu inkaarayo ama lagu diidan yahay oo dhan waa laamuljuxuudi laamka laamuljuxuudka loo yaqaano haddaba laamuljuxuudka marka aan doonayno laba laba meeloodoo quruu dhacaa baynu nidhi laamuljuxuudku maa kaana ayuu daba dhacaa ama lam yakun ayuu daba dhacaa maa kaana iyo lam yakun labadaa meelood iyo waxa ka sarbaxa ayuu daba dhacaa wa laamuljuxuudi laamka laamuljuxuudka ah sida aayadda qur'aanka ilaahay uu ku yidhi wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum mid cadaabaya ilaahay cadaabi maayo aaway haddaba ficilka mudaaricee la nasbinayaa waa yucadiba calaamatu nasbihiisuna waa kee waa fadxaha ba'da ka muuqda liyucadiba yaa nasbiyey haddaad kuufi tahay laamkan dhe laamuljuxuudka ah haddaad basri tahayna an mudmara ah oo laamka iyo yucadibada dhexdooda xadfan xadafka antaasi majaa'isba mise waa waajib maxaynu ka dhignaa xadafka antaa maxaynu nidhaahnaa waajib baa loo xadfayaa wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahum mid cadaabaya ilaahay ma aha subxaanahu wa tacaala waa kii labaad wa xataa weeyi ka saddexaadna xataa xataadu haddaba markay ficilka mudaaric nasbinayso ama an mudmaro ah oo ka dambaysa lagu nasbinayo shuruudo ayaa loo baahan yahay shuruudahaa la-aantood lagama yaabo inay xataadu wax nasbiso kow in kaana alficlu ficilku hadduu yahay bacdaha iyada kasii dambeeyaa mustaqbalan mustaqbal haduu yahay shardigu waxa weeyi xataada ficilka ka dambeeyaa waa inuu mustaqbal yahay waxa la diidayaa inuu xaal noqdo ama waxa la diidayaa inuu noqdo maadi inuu noqdo ayaa la diidayaa ficilku markuu mustaqbal noqdo ayaynu odhanaynaa waa xataada an mudmara oo waajib loo idmaaray ayaa ficilka nasbinaysa waxataa weeyi ka saddexaad laamky eh, waynu soo marnay laamuljuxuudna waan soo marnay xataa waa kii saddexaad in kaana hadduu yahay alficlu ficilka bacdahaa ka dambeeyaa mustaqbalan mid mustaqbala oo soo socda naxwo xataa yarjica ilayna muusaa waxay yidhaahdeen lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusaa lanabraxa ka zuuli mayno calayhi dibigan dushiisa caakifiina inaan ictikaafsanaano xataa yarjica ilaa yuu soo laabto ilaynaa annaga uu nagu soo laabto muusa muuse ilaa yuu noo soo noqdo away ficilka la nasbinayo aayaddaa qur'aanka ah waa yarjica yaa calaamatu nasbo u ah waa fatxaha caynka ka muuqda yaa haddaba nasbinaya yarjicada haddaad kuufi tahay xataada ayaa nasbinaysa ayaad odhan haddaad basri tahayna an mudmara bacda xataa ayaa nasbinaysa ayaad odhan antaa ma waajib baa loo idmaaray mise jaa-is baa anta loo idmaaray antaa waajib baa loo idmaaray xataa yarjica ilayna muusaa wa ow weeyi kelmadda ow awaa ka afraad ee anta waajib dabadi loo xadfayo wa ow weeyi ereyga ow ah oo bimacnaa ilaa ah ilaa bimacnaa ilaa waxa weeyi owda waxa ka dambeeya markuu kala hor dhan dhammaanayo inaad inaad naxwaha barataa ma mar qura unba habeen unbaad seexanaysaa waad kusoo toosaysaa un adoo ah. mise waa wax baaban baaban loo baranayo maalinba in yarbaad baranaysaa maalinta kalena in kalaa kuu samaysa maalinta kalena in kalaa kuu samaysa maxay kula tahay ma mar qura naxwaha berashadiisu mise waa la kala hor baranaya haddaba waa bimacnaa ilaa ilaa ilaada waxaa loo yaqaanaa waxaa kala hor gudma ee kala hor fula ayaa ilaa loo isticmaalaa ilaadana waxa mar qura uun la wada sameeyo ayaa ilaa loo isticmaalaa owdu labadaa macnaba way leedahay mar waa bimacnaa ilaa oo way kala hor dhandhamaadaan marna waa bimacnaa ilaa oo mar qurun buu wada dhammaadaa wa ow kelmadda ow oo kale weeyi oo bimacnaa ilaa ilaa macnaheega ah ow amase bimacnaa ilaa ilaa macnaheega ah labadii tusaaleba waa kuwan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi waa nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi waa baxru dawiil baxrigii lo odhan jiray laastashilana sacba aw udrika almunaa faman qaadat ilamaalu ilaa lisaabiriin laastasilana waan fudaydsan oo waan fudaydsan asacba wax kaste oo adag waan fudaydsanaya shaygu hadduu adag yahay anigu waxa nafta ku odhanayaa un ma adka laastasilana waan fudaydsan asacba ka adag ayaan fudaydsan ow udrika ilaa inta aan ka haleelayo almuna waxa idi diilanayo ow udrika owdaasi waa ilaa ow udrika ilaa an udrika ilaa inta aan ka haleelayo almuna waxa aan idi diilanayo shayga aan idi diilanayo en ku fikirayo intaan ka gaadhayo dhib kaste oo ka sokeeyo waxba kama jiraan baanu arkaya waxaa laga yaabaa inaad rafaad u marto xanuun u marto duruuf dhaqaale u marto waxyaabo badan inaad u marto haddaadan waxaasoo dhan ka indhalaaban ood si caadiyo indha caadiya aad ku eegto ogow waxa aad doonaysid inaadan gaadhaynin laastasilanna waan sahlan oo waan sahlan wax fudud baan ka soo qaadi asacba shayga adag ow udrika ilaa inta aan ka haleelayo almuna waxaa la idi diilanayo sababtu waa maxay talow waxa weeye sababtu faman qaadat uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la ididiishaa ilaa lisaabirin nin saabir a ah mooye cid kale ididiilada ma gaadho nin adkaysta mooyaane nin kale kolka waa inaan anu naftayda aan amraa inay adkaysato maxalu shaahidkeennu waa ow udrika halkaa inta badan ragga naxwaha akhriya qaar badani ow adraka bay u akhriyaan haddaad ow adrako u akrido ficilkii maadi buu kaa noqoni khalad baad gashay waxaana la doonayey mudaaric mansuuba oo mudaarici cashirkan o dhani waa mudaaric udrika ayuu ahaayo adraka maahayn ficilka la nasbinayaa waa udrika ka wax nasbinayaana waxaa weeye an mudmaraa ama owda calaamatu nasbuhuna waa fatxa daahira owdanina waa bimacnaa ilaa anta la xadfay xadafkeeguna waa waajib wa qowlihi gabayaaga qowlkiisa wey waa owdii oo bimacnaa ilaa ah wax wada dhammaanaya oo kale ah owdii oo bimacnaa ilaa ah ayay tanina noqonaysaa wkuntu idaa kamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima wuxuu idhi gabayaagani wa kuntu waxaan ahay idaa kamastu markaan gacanta ku dhigo ama aan maroojiyo wa kuntu waxaan ahay idaa kamastu markaan gacanta ku dhigo ama maroojiyo qanaata qowmin qoom warmahood markaan sidaa u maroojiyo kasartu kii jebiye kucuubahaa xaglaheega meel kastay xagal ku leedahay anuu waranka waan jebiyaa buu yidhi ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane inay toosto mooye waa lagama maarmaan oo waa inaan jebiyo buu ku leeyahay meel kasta oo xagal ay ku leedahay meel alla meesha ay xagal ku leedahay waa inaan jebiyaa wa kuntu waxaan ahay idaa khamastu marka aan maroojiyo qanaata qowmin qoom warmahood marka aan maroojiyo kasartu kii jebiye kucuubahaa meesha ay xagasha ku leedahay ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane gabayaagani wuxuu tilmaamayaa dagaalyahanka markuu qabto wuxuu yidhi anigu waxba kama sii daayo buu yidhi dagaalyahanka waa inaan iyaga laftooda aan calashadaa buu yidhi oon raamsadaa ilaa inay toosaan oo dariiqa saxdaa ah ay qaadaan mooyaane maxalu shaahidkeennu waa aw tastaqiima alifkaasi waa gaba gabayga dartii baa loo yee ayaa loo loo akriyaya ow tastaqiima alifkaasi miim ayuu ku joogaayo waa tastaqiima ficilka mudaaricee mansuubkii tastaqiima weeyi calaamatu nasbuhuna waa fatxaha miimka saaran ereyga nasbinaya kuufiyiintu siday qabaan waa owda basriyiintu siday qabaanna waa an mudmara a bacda o wujuuban waajib baana loo idmaaray antaa owdan macnaheegama bimacnaa ilaa baan ka dhigaa mise bimacnaa ilaa baan ka dhigaa owda maxaan ka dhigaa ilaa baan ka dhigayaa waayo istiqaamada mar waa in laga wada helaa wkuntu idaa kamastu qanaata qawmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima wa kuntu waxaan ahay kaana marka la cibaaraynayo qofku wuxuu u badan yahay weeyaan wa kuntu waxaan ahay idaa kamastu markaan gacanta ku dhigo ama aan maroojiyo qanaata qowmin qoomka warmahooga marka aan maroojinayo kasartu kii jebiye ayaanahay kucuubaha meelaha ay xaglaha ku leedahay ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane wa sababiyati fa'da faau sababiyada aweeyi ka shanaadna waa faau sababiya faau sababiyadu sagaal meelood bay daba dhacdaa keligeed sideedna waa dalab halna waa nafyi sagaalkaba ruuxul ruuxulcraabka ah baan ku soo marnay wa waawulmaciyati waa waawulmaciyada ka lixaadna waawulmaciyaduna isla sagaalkaa ayuu isna daba dhacayaa faau sababiya iyo waawulmaciya labadaba wuxuu yidhi masbuuqatayni waa marka lagala hormaro masbuuqatayni iyagoo lagala hormaray binafyin nafyi lagala hormaray nafyiga oo maxdin maxdiya nafyi maxdiya marka lagala maro weeyi waxaynu u jeednaa haddaba fa'dan sababiyada ah waa inuu nafyi ka horeeyaa waawulmaciyadana isla sidoo kale waa inuu nefyi ka horeeyaa nefyiga shardi baa loo yeelayo oo waxaa la yidhi nafyigu waa inuu yahay nefyi maxdiya waa inuu yahay haddaba maxdiga waxaa looga jeedaa khaalisin min macna alihbaat nefyi aan looga jeedin ihbaat aan looga jeedin nafyi aan lalahayn waa muhbat nafyiga goormaa ihbaat looga jeedaa marka ilaa laga daba keeno ilaa lagu buriyo haddaan idhaahdo maa taatiina ilaa fatuxadiثunaa oo kale fatuxadiثu fadaa sababiyada ah hadda ficilkaa ah mudaaric ee ka dambeeya nasbin maayo waayo nafyi wuu ka horeeyaa ee nafyigii hadda wuu buray oo ilaadan uu ku buray wmaa taatiina ilaa fatuxadiana nafyigii ilaadaasaa burisay wamaa muxamadu ilaa rasuul so maynaan odhan nafyigii ilaabaa burisay ilinmaadu way camal samayn lahayd haddii kale kaasaa la diidaya wafaau sababiyati waa fada faau sababiyada aka shanaad wa waawulmaciyati iyo wowga waawulmaciyada aka lixaad masbuuqatayni iyagoo lagala hormaray binafyi nafyi lagala hormaray nafyiga oo maxdin khaas khaalis ah baraxla ow dalabin ama dalab baa lagala hormaray bilficli ficil lagu dalbayo ficilka waxaa looga jeedaa siiqadii ficilka ayaa looga jeedaa siiqada ficilka ayaa lagu dalbayaa siiqo ficilha lagu dalba buu ku leeyahay waxaa halkaa inaga baxay haddaan ficil wax lagu dalbaynin ismu ficilka oo kale ama masderka oo kale ama lafdiga khabarka oo kale hadii lagu dalbayo afartaasiba way inaga baxeen hadaanku idhaahdo maalan sah fa uxsinu ilayka sah fa uxsinu ilayka fa uxsinudaa waxba nasbin maayo ilaysa amus laakin laakiin ficlu amar maahee waxa weeye ismu ficil amar weeyi ow darabin bilficli saasuu inoo leeyahay naxwo tusaalayaashii sagaalkaba bal hadda ila eega laa yuqdaa lagu xukumi maayo alayhim iyaga lagu xukumi maayo geeri oo fa yamuutu ay dhintaan sow ma maqalno dil baa lagu xukumay ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan cidda ku nool oo dhan dil buu ku xukumay laakiin dilka dadka aakhare ayuu ilaahay ka anfiyey wuxuu yidhi laa yuqdaa calayhim ahlu naarka markay dhintaanay naarta galaan laa yuqdaa calayhim lagu xukumi maayo geeri oo fa ay dhintaan inta la diladee fa yamuutu yamuutu waa ficil mudaaricoo mansuuba calaamatu nasbihiisu waa waa xadfu nuun ilan waa afcaalu lkhamsa eh waxaa an mudmaraa bacda faai sababiya fa'dan yaree fa ku jirtaa waa faau sababiya faau sababiyadan hadaba maxaa lagu cadfayaa hadda maxaa ka horeeya waxay daba dhacday faau sababiyadani nefyi khaalisa waa laa yuqdaada laa yuqdaa ayay daba dhacday wayaclama inuu ogaado asaabiriina kuwa sabraya ee adkaysanaya wayaclama saabiriin yaclama waa ficil mudaaricoo mansuuba waxaa nasbiyey an mudmaraa bacda waawilmaciya waawilmaciyadana waxa lagala hormaray nefyi baa lagala hormaray oo aayadda wayaclama saabiriin ilaahay uu leeyahay nafyi baa ka horreeyey walaa tadqow ha gudbina ama ha kibrina fiihi halkan dhexdiisa ha ku kibrina fayaxilla uu idinku soo dego calaykum dushiina ghadabii cadhadaydu cadhadaydaa idinku soo degi haddaad qooqdiin buu ilaahay leeyahay war ha qooqina haddaba fayaxillo waa ficil mudaaric oo mansuuba calaamatu nasbaha lagu nasbinayaa waa fadxaha ah waxaa nasbinayaa waa an mudmara bada faai sababiya fa'dan fayaxille ku jirta ee sababiyada ah waxay daba dhacday nahyi oo walaa tadqow waa dalab bilficli weeye laa taakul ha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba adigoo cabbaya allabana caano adigoo cabbaya waxaa jira ereygan la taakul isamaka wa tashraba laban kalluunka dad badani waxay aaminsanaayeen inta badan in laga qaado maxaanku idhaahdaa fahme xumo fahme xumaa laga qaadaa baa la odhan jiray kalluunka haddana iminka dhakhaatiirtu waxay tilmaamaan inuu maskaxda caawiyo xusuusta caawiyo ayay sheegaan waxaan xasuustaa ibnu xajar ninkii ibnu xajar la odhan jiray sheekh caalimo ayuu ahaa waa la garanayaa nin nin aad u maskax badan buu ahaa ibnu xajar waa laga yaabay xasuustiisa nin reer yamaneed oo kalluun cuno ahaa ayaa maskaxdiisa laga yaabay cid alla cid ninkaa ishortaagta waa nin reer yamaneedoo intuu xeebta yaman ku dhashay kalluunkaa cuni jiray ayaa laga amakaagay maskaxdiisa wax kaste oo maanta aad qorto oonan fahmaynin ma jiro buu yidhi saasuu odhan jiray ibnu xajar buu yimid oo wuxuu yihi ma waxaad qortay ayaan fahmi kari waayaya lagama yaabo waxaa doonto qor saaad ula jeedo waa inaan gartaa layskuma hayo kelmaddan macnaha ay luqada ku leedahay ujeeddadaadaa laysku hayaa ibnu xajar wuxuu u qoray ajibtu ajibtu ajibtu ajibtu bal macnee bu yidhi adaba ajibtu ajibtu ya waxa weeyaan bu ihi kaluncuna hadalkayga siduu fahmaa ibnu xajar wuxu ihi ula jeeday hadalkaa markaan qorayey cajibtu cajibtu markaan lahaa waaan la waan yaabay oo waan yaabay markaan lahaa waxaan lahaa bu waxaan ka yaabanahay kaluuncuna hadalkayga siduu u fahmaa kolka kaluunka halkaas culimadu gaadhsiin jireen berigii hore ereyga labana haddaba leban lebanka markaynu doonayno af carabiga caanaha guud ayaa leban la odhan jiray hadda laakiin sida loo isticmaalo ee lebanka carabtu ay u isticmaalaan waa ciirta ciirta oo qura ayay u isticmaalaan lebanka oo caanaha si kuwa dhayda ah dee lebanku odhan maayaan laakiin af carabigii caadiga ahaa ee hore ee qadiimka ahaa ereyga lebanihi caano caano guud weeyi ama dhanaan ha ahaadaan ama dhay ha ahaadaan wax dooni ha laga liso shay wax dooni haddii laga liso caanaha dee caanaha xoolaadun bay kolley carabtu isticmaali jireen soomaalidun baan ka maqlay caanahan dhirta laga liso caana dhirta laga lisaa jire maad maad maqasheen dhurbaha geedka dhurbaha la yidhaha dadka webiyada degaa yaqaana aynu dhurbaha yaan filaya geed baa jira inta dhiil la qaado ama weel la qaado ayaa laanta sare la jebiyaa marka laanta sare la jebiyo ayaa laanta halkii la jebiyey ayaa lasoo foororiyaayo weelbaa afka loogu xidhaa waa la yskaga tagaa caawo dhan way ku tiflaysaa markay ku tiflaysa caana caadiaad ka soo qaadanaysaa caano caadiya oo geedkaasi uu dee kuugu tifleeyey oo geedka aad ka maashay ayaad soo qaadanaysaa haddaba labanka caanaha guud baa la odhan jiray ama ciir ha ahaadan ama dhay hadda laakiin isticmaalkii dee waxoogaa luqadda oo ereyada qaar way isbedelaan inkastoo luqa alcarabiya ilaahay xifdiyey subxaanahu wa tacaala waa dhanaanka ayaa loo yaqaana ama ciirta ayaa loo yaqaana kelmadana laa taakuli samaka wa tashraba laban laba qadiyadood labadaba waa lagu sheegaa waxaa lagu sheegaa hadaad kalluun cunto ood caana ku darto waxa weeyaan waxaa laga yaabaa qofku khatar inuu galo shubanaa ku dhaca deberaa ku dhacda waxyaabo badanoo waxaa jira kollay loo soo joogay oo qofka laga helo ayaa jirta dadka qaarna waxaaba ku dhacaba xanuuno ayaa ku dhaco oo shubano aan loo taakelaynin ba ayaa ayaa lagu arkaa dee waa dhici kartaa dad aan waxba ku noqonin inay jiraan way dhici kartaa culimada qaar waxay qoraanba xataa barasta waxyaabaha keena inay kamid tahay kalluunka iyo caanaha oo laysku geeyaa waxay yidhahdeen falaa yaluumana ilaa nafsa labadan qofka isku geeya kalluun iyo caano naftiisa mooye cid kale yuuna canaananin bay yidhaahdeen falaa yaluumanna ilaa nafsa waa wixii ku yimaada lama hubo oo laguma le boqol kiiba boqol imanaya laakiin waa dhacdooyin la arkay dad sameeyey oo waxaa laga helay dhacdooyin la arkay weeyaan caanahani ma caano oo dhan baa talow waxaa loo badan yahay waa kuwa brotiinaadkooga u badan yahay sida loda oo kale weeyaan laakiin geela iyo nooc kuwa noocaasee dufanku una ku badnayn kuwaas mushkilad male bay yidhaahdeen laa taakulha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba laban adoo caana cabaya macnaheegu waxa weeye xilliga eg caanaha laguma diidana keligood kalluunkana laguma diidana keligood laakiin inaad isku cunto ayaa la diidayaa adigoo kalluunkii ku cunaya inaad caanaha iskaga dejiso taa ayaa laguu diidayaa ficilka mudaaricee hadda maxalu shaahidkeenna mansuubkeehi waa tashraba tashraba waa ficil mudaaricoo mansuuba waxa lagu nasbiyo calaamatu nasbaha fadxa daahira waayo wuxuu dhacay bacda waawi اlmaciya waxaana nasbinayaa an mudmaraa oo la xadfay bacda waawi اlmaciya waajib baana loo xadfay wowdaas wuxuna daba dhacay nahyi bilficli buu daba dhacay laa taakuli samaka sheekhu halkaa ayuu kaga baxay laakiin sharaxeenna hoose wuxuu samaynayaa ama wuxuu sharaxeenna hoose inoo tilmaamayaa ereyo sagaal ah oo faa-u ay daba dhacdo iyo ereyo sagaal ah oo waawil maciya ay daba dhacdo waa sideed dalab ah iyo xabad nefyiya ah. gabayga hoose eega ee safxaddaa hoosteeda ku qoran murwan hawaanicu wasalwariid lixaadihim tamanaw arjuuka daka nafyu qaad kamula mur waa amarkii faa-u sababiya iyo waawil maciya amar bay daba dhacaan wanha waa nahyigii wadcu waa ducadii wasal waa su-aashii ama istifhaamkii wacrid waa bandhigoo waa cardigii lixadihim waa taxdiidkiioo waa boorintii tamanno waa tamanigii warju waa rajihii kadaaka nafyu nafyigii kuwaasuu la mid yahay qadkamula wuu dhammaystirmay halkaa waxaa inoogu dhammaaday ficilka mudaaric ee la nasbinayo ayaa bartaa inoogu dhammaaday in sha allahu tacaala cashirkeennii halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam